أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad fasalkii sideedaad baynu maraynay salaaduu ku saabsanaa waxaynu maraynay inoo dambeysay salaatu alciideyn ayaynu maraynay jim sifatuhaa salaada ciidda sifadeeda markii howlihii kale lasoo tilmaamay ayaa sidii loo tukan laha la tilmaamayaa sifatuhaa sifatu salaati alciid ciidda salaadeeda tilmaanteeda waa tan sifatu salaati lciidi ciidda salaadeeda tilmaanteeda hiya an yakhruja annaasu dadka inuu baxaa wey ila almusallaa meesha lagu tukadee banaankaa ayaa dadku u baxayaa yukabiruun goorta ay baxayaan iyagoo takbiirta qaadaya waataynu soo tilmaanay allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar walilaahi alxamd iyagoo takbiirtaa qaadayo maa dadku baxaya xataa ida irtafacat ishamsu qoraxdu goortay kor noqoto bacda amtaar matiryaala qaarkood ayaa qaama alimaamu ninka imaamkaa joogsanaya fasallaa dadkii buu tujinaya bilaa aadaanin aadaan la-aantiisa walaa iqaama iqaamad la-aanteed bur ragcatay laba ragcaad dadka tujinaya yukabir waa kibaaranaya imaamka filuulaa fi rakcati luulaa ragcadda hore gudaheeda sabcan todoba goor buu kibaaranaya takbiirati alxiraam ay ku jirto todobada takbiiratu alxiraam ay ku jirto yuu todoba goor allahu akbar leeyahay wannaasu dadka la joogana yukabiruuna iyana waa kibaaranayaan allaahu akbar bay leeyihiin min khalfihi khalfiilimaam imaamka gadaashiisa waa markuu allaahu akbar yiraa iyana allaahu akbar oranayaan bitakbiirihi takbiirilimaam imaamka allaahu akbar akbarsigiisa bay iyana la allaahu akbarsanayaan todobadii allaahu akbar hadday dhimaato markay dhammaato wayaqra imaamkii wuxuu akrinaya bilfaatixa faatixadii buu akrinaya wa suurati lacala sabix isma rabbika lacala buu jahran u akrinaya wayukabir wuxuu kibaaranayaa imaamkii bisaaniyati fi rakcati haaniya ragcadii labaad gudaheeda sitan lix ay ku jirta bitakbiirati lqiyaam istaagiduu ka istaagay sujuudda allahu akbartii uu yihi baa takbiiratu lqiyaam la yihaah shan kaluu ku daraya ka gadaal wayaqra wuxuu imaamka akrinayaa bilfaatixa suurat lfaatixuu akrinaya iyo wa suurati alkhaashiya hal ataaka xadiidu alkhaashiya buu ragcadda labaad bacda alfaatixa ku akrinaya aw shamsi waduxaaha ayuu ku akrinaya hadduu ragcadda hore qaafal qur'aanilmajiid ku akriyo ragcadda labaadna iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar hadduu ku akriyana kasii qiimi badan labadan labadii fududaydi faidaa salama hadduu salaamo nasado oo labadii ragcadoo tukado ayuu qaama imaamka istaagaya wakhataba wardheer buu jeedinaya finaasi dadka dhexdiisa khudbatan buu jeedinaya uu yejlisu fariisto atnaaha alkhudba khudbada dhexdhexaadeeda jalsatan fariisi khafiifatan fudud fayacidu wuxuu waaninaya fiiha khudbada gudaheeda muslimiintuu ku waaninaya wayadkur yudakir ilaahbuu xusuusinaya yukhaliluhaa intay khudbadaas socoto wuxuu dhexgelinaya bitakbiir allaahu akbar buu dhexgelinaya kamaa yaftatixuhaa siduu khudbada ugu bilaabayo bixamdiillah eebba weyne mahadiis tacaalaa korahaye iyo wasanaa ammaan calayhi cala allah eebba weyne korkiisii la ammaano wain kaana hadduu yahay fii qudrin jabo fii fitrin hadday tahay khudbadu fii soonfur hadday tahayna xase wuxuu ku boorinayaa dadka calaa sadaqati alfidri sakaatulfidrigii korkeedii buu ku boorinayaa wabayana wuxuu caddeeyaa bacda axkaamiha fidriga xugumyaalkiisa qaarkood buu caddeeyaa wain kaana hadduu yahay fii adxaa ciidii udxiyaad ay tahayna xase wuxuu ku boorinayaa calaa sunnati ludxiya udxiyada sunnadeedii korkeeda wabayana sunna sunnadiibuu caddeeya wabayana sinna dheeruu caddeeya sinnigii almuujiziyaata ee gudaysay fiiha udxiyada waidaa faraqa hadduu dhammeeyo warka insarafa annaasu dadkii waa gadoomaan macahu imaamka iyagoo la jira id laa salaata salaadii ma jirto sunnatana qablaha salaada ciid ka hor sunno la tukadaa ma jirto walaa bacdaha gadaalkabiid la tukadaana ma jirto allaahuma ilaa man qof ma ahaane faatathu ay ka tagtay dhaaftay salaatulciidi ciidda salaadeediibaa ka tagtay fa ina lahu ka ay ka tagtay wuxuu leeyahay an yusalliha inuu tukado arbaca rakaca afar ragcadood buu tukanayaa daliilkeedii waa kan biqowli bni mascuudin cabdullaahi bni mascuud qowlkiisii baa u daliila radia allaahu eeba raalli ha noqdo ani cabdillaahi xaggi uu yihi man faatathu qofkay ka tagto salaatu lciidi ciidda salaadeeda ay ka tagto hal yusalii arbacan afara tukada oo iyadii hadduu tukada qabla jawaab wala haleeli karaa iyadii hadduu tukada maca ku jaban waama man ruux adraka haleelay minhaa salaadi ciidda shayan wax ka soo gaaray maca alimaami imaamka miciisa soo gaaray walow atashahud ataxyaadka baha ku soo gaaro fa inahu midkaas yaquumu waa joogsanaya bacda salaami ilimaam imaamka hadduu salaama naqsada ka gadaal buu joogsanaya fa yusalliha salaadii ciidii buu tukanaya ragcatan iyadoo laba ragcada hadduuba waxun soo gaaray intuu salaamka salaamo naqsan imaamka hadduu yimid intuusan salaamo naqsan iyagii buu dhammaystirayaa kamaa faatatu siday salaadii iduga tagtay sawaan bisawa ayuu intii ile dib ka keenayo almaadatu haalisata cashar maadadii saddex iyo tobnaad fii salaati alkusuuf madoobaadka salaadiisa gudaheedii bay ku saabsan tahay kolkaa labada nuurta ahna qoraxda iyo dayaxa labada marka ay madoobaadaan bay salaadan imanaysaa kolkaa kusuuf qoraxda miya khusuufna dayaxa miya mase wuxuu weyslamid maxaa jira labadooduna waa wada ijtimaan qoraxda iyo dayaxa doorsoonka labadooda ku dhace madoobaadkana kusuuf iyo khusuuf labadaba waa la oran karaya idan waxaad moodaa markaan hore inuu quraacdii culayska saarayo iyadaa kusuufkeedii ama doorsoomideedii intuu nabiga noolaa intay dhacday ma salaadeedii la tukaday bayaxa laakiin ma badnayn hadduu dhacayna markaa qiyaas ahaan ayaa sidii qoraxda madoobaadkeedii loo tukaday baa dayaxa madoobaadkiisiina loo tukanayo haddii kale iyaduna yba sidii qoraxda u badnaanina iyana intii ku filan oo la daliishan karo waa dhacday fii salaati lkusuuf madoobaadka salaadiisa gudaheedii ayuu u maadan yahay kow xukmuhaba u horeeya iyo wa waqtuha salaadaa madoobaad ay qoraxdiiyo dayaxa madoobaade xukunkeedii waa maxay waqtiga la tukanayana waa goormo haddaa lagu sheegaya salaatulkusuuf madoobaadkii qorxda salaadiisa sunnatun jid nabi oo uu nabiga jideeyo sameeyey sunnadaasoo mu-akadatun weliba la adkeeyeen laga tegi karin fii xaqi rijaal ragga xaqiisa ayay sunna muakada u tahay wanisaa haweenkuna waa la mid rag haweenba waa la wada tukanaya lagamana tegi karaayo amara waxaa faray bihaa qorax madoobaadka rasuulullah eebbaweyne rasuulkii baa faray sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo biqowlihi hadalkiisii buu ku faray uu nabiga yidhi ina shamsa qoraxda walqamara dayaca aayataani laba calaamo waaweyn min aayaati illah calaamooyinka waaweyn ee eebbaweyna qudradiisa iyo awoodiisa iyo jiridiisa iyo cilmigiisa raxmadiisa iyo xikmadiisa ku tusinaya ayay labadaba ka mid yihiin kolkaa waxaa la maleeyo waa ka da-weyn yihiino jaahiliyada waxay oran jirtay hadday iyo dayaxa madoobaadaan ah, waxbay sheegayaan nin waayeeloo dhintay iyo waxbay sheegayaan kiibaa markaa nabigu baabi'inayay nasiib wanaagna markii wiilkii nabiga ibraahim dhintay ayay qoraxdii madoobaatay wixii baa la baahiyey markaasuu yidhi wiil dhimashadii iyo mid dhashay dhalashadii gobannimo la qaatay iyo mid dhumay helidii waxoo dhanba waa ay ka ba yihiin labadaa la madoobaan maayaan ee waxay la madoobaanayaan iyagoo ku tusinaya gudre eebbe iyo nihaayatulcaalam bay ku tusinaysaa inay adduunyadu dabateero tahay sida waa baraarujin iyo cabsi gelin uu eebba weyne subxaanahu wa tacaala addoommadiisii ku baraarujinayo oo ku cabsigelinayo marka eebbe in la xuso wixii sadaqa la heli karaa la bixiyo wixii istikfaarta la badiyo salaadana la tukado wixii addoommada xureeyaan baraarujintaasaa laga rabaa ina shamsa qoraxda kolka mare dayaca aayataani laba tusaal wey min aayaatillah alaamooyinka waaweyn ee eebba uunka tusiya qudradiisa iyo daatadiisay ka mid yihiin ilan yaksifaani qoraxdii iyo dayixii man madoobaadaan limowti axadin mid dhintay geeridii darteed lama madoobaadaan walaa lixayaatihi mid noloshii noloshaa darteedna la madoobaan maayaan ee fa idaa ra-aytum haddaad aragtaan labadoodii oo madoobaaday daalika madowga haddaad aragtaan fasalluu tukada riba ku cararow maxaa jira calaamadiiyo koonka waaweyn ayay ka mid yihiin kolkii labadoodii la madoobeeyo adduunyadii halis bay ku jirta inaan madowgaaba soo noqon baa suurogala min calaamaati ilqiyaamay ka mid yihiin faidaa bariqa albasaru wakhasafa alqamaru wajmica ashamsu waalqamaru yaquulu linsaanu yowmaidin ayna almaafaar taasaa qur-aanka kariimka ku soo aroortay marka inay labadoodii kulmaan oy madoobaadaan oo calaamad lagu garanayo kolka madoobaadkii caawa madoobaadeen amay berri madoobaadeen markii aayadda lagu sheegayba oo ma adduunyay u dhammaatay mase waxbaa u dhiman oo waa la sii dayn doonaa alcilmu cinda allah kolka arrintu inta la noolayaa ka weyn wa ficluhaa qorax madoobaadka ama dayax madoobaadka salaadiisa ka salaati lciidi ciidayni labada iidoo salaadoodii ayay lamid yihiin wawaqtuhumaa kusuufka marka salaadiisa la tukan wuxuu ka bilaabanayaa waktigeeda min duhuuri lkusuuf madoobaadka muuqashadiisuu ka bilaabanaya madoobaadkan u dhacay ama qoraxda ku dhacay ama dayaxa ku dhacay markuu inaga inoo muuqday ayaa waktigeedii galay wa waqtuhaa madoobaadka salaadiisii min duhuuri lkusuuf doorsoonka muuqashadiisa ayuu ka bilaabanayaa doorsoonkaasoo ku dhaca bi axadinayireyn labadii ifaysay oo qoraxdiiya dayaxa ah midkood ku dhacay ayuu ka bilaabanaya nayireynkiibuu kuusii fasiray ashamsi qoraxdii aw ilqamari dayixi waxay salaadu soconaysaa ila tajali ilaa labadoodu ka faydmaan oo madowgii uu ka kaco ayay soconaysaa wain waqaca alkusuufu qoraxa madoobaadkii hadduu dhaco fii aakhiri nahaar maalinta gadaalkeeda haddii uu dhaco oo qoraxda oo dhicitaana ayaa madowgu yimid xaydu tukrahu naafila sunna la kohday karaahatan koosho sadiidatan daran istubdila waxaa tukashadii lagu bedela bisalaati baa lagu bedelaa la tukanayay dikrullah eebbaweyne xusi iyo walistikfaar dembi dhaaf jarintii iyo watadaruc eebba uhogashadii iyo waducaa waxaad moodaa shiikhu awqaadii karaahada aan la tukan karin inuu ku xambaaray salaad oo dhan waxaa jira kusuufka waa salaad sabab leh salaad sabablana wakti la joojinayaa male hadday qoraxdu markay soo baxayso ama markay dhacayso ama markay lix saac joogto haddii madowgii xasilo waa la tukanaya sidoo kale dayaxa hadduu awqaadaas dhaco iyadana waa la tukanaya laakiin mar hadday qoraxdu nooshahay in dayax muuqdaa looma badna sababta waxaw nuurulqamari mustafaadin min nuuri shamsi dayaxa iftiinka qoraxduu ka qaataa isagu nuuru gaara ma leh marka hadday waktigaas ku hagaagto aan salaad la rabin madoobaadkii waxaa lagu bedelayaa salaadii buu leey istikfaariyo eebba xusiy arrimo kale xaydu tukrahu naafila salaad sunna alla kooday karaahatan kohasho shadiidatan daran ustubdilow hala bedela bisalaati tukashadii waxaa lagu bedelaa dikrullah eebba weyne ammaanidii iyo walistikfaar dembi dhaaf dalabkii iyo watadaruc eeba uhogashadii iyo wajua ala tuugmaa lagu bedela laba maa yustaxabu ficluhu waxaa in la sameeyo la ammaanay filkusuufi qoraxda madoobaadkeeda gudihiisii yustaxabu waxaa la ammaanay aliktaaru badin min adikri eeba xusidii la badiyo watakbiir eeba weyneyntii allahu akbar si gaara loo badiyo walistikfaar dembi dhaaf jarintii ilaah laga baryo waducaa alla tuugmadii wasadaqa deeqbixinti waalcidqi adoomo xoreynti waalbiri samafalki wasilati qaraabo xariirinti arrimahaasaa markay qoraxda iyo dayaxa ayaan la badiya daliilkeedii waa kan biqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabigayay ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa ayataani laba tusaal wey min hayaati illah eebba weyne kuwa ku tusinayay ka mid yihiin laa yaksifaani ma madoobaada limowti axadin qof geeridii darteed walaa lixayaatihi qof noloshii darteed faidaa ra-aytum haddaad aragtaan daalika doorsoonkaas dayixiyo qoraxda ku dhacay fadcilaaha eebba tuuga wakabiruu allaahu akbar dhaha watasadaquu deeq bixiya wasaluu ragcadihii tukada saddex kayfiyatuha habka loo tukan qorax madoobaadka waa kana kayfiyatu salaati lkusuuf qoraxda madoobaadkeeda salaadeeda habkeeda waxaa wey an yajtamica annaasu dadka inuu kulmo wey fi lmasjid masjidka gudihiisa lagu kulmo bilaa aadaanin iyadoon la aadaanin walaa iqaamo iyadoon la aqimin walaa basa waxaan dhibi ku jirin ayunada in la isugu yeelo lahaa qorax madoobaada bilafdi ereyga ah asalaatu jaamica in la yira taasi dhib kuma sugna laakiin aadaanigii aqimid kale male ofa yusalii waxaa tujin bihim dadka alimaamu imaamkii wuxuu tujinaya rakcatayn laba ragcadood buu tujinaya fii kulli ragca ragcad la arka kulligeed gudaheed rukuucaani laba rukuuc bay leedahay wa qiyaamaani laba joog bay leedahay oo markii inta la rukuuco la ictidaalo ictidaalkii sujuuddii la aadi lahaa baan sujuud la aadaynin kolkaasaa qiri iyo faatixa ka bilaabata iyo suuratii hore ka gaaban baan labadaa kow la mar labaad baa la rukuucaya mar kalaa la ictidaalaya ka gadaal baa la sujuudaya fii kulli ragcatin ragcad la arka dhammaanteed gudaheed rukuucaani baa ku jirta wa qiyaamaani laba istaag baa ku jirta maca tatwiilin dheerayn iyo lala qabo bikullin baa la dheeraynayaa mid la arka min alqiraa'ati ka mida waarukuuci ka mida wasujuudi ka mida intuba waa la dheeraynaya waida intaha alkusuufu madoobaadkii qoraxda hadduu dhammaado asnaa asalaa salaada inta lagu jiro ayaa dunidii faydantay qoraxdiina nuurtay falahum dadku waxay leeyihiin an yatimuuha inay salaadii dhammaystiraan calaa hay-ati naafila sidii salaad sunna oo kale habkeed alcaadiyati ee caadiga ahay walaysa maaha fii salaati alkusuuf qoraxda madoobaashadeeda gudaheeda khudbatun masnuuna sida ciidda oo kale ama jumcada oo kale khudbad sidaas oo culus ma laha wainamaa wax kale maaha ee lilimaami qofka dadka tujiye horjoogaha wuxuu leeyahay an yudakira annaas dadka inuu xaqa xusuusiyo oo wayaciduhum uu waaniyo inshaa hadduu doono wahuwa arrinka xasanun waa wanaagsan yahay daliilkeedii waa kan liqowli caaisha caaisha hadalkeedii baa u daliila radiya allaahu eebbaweyne raalli ha noqdo anaa caaisha xaggeeda ay tiri khasafati shamsu qoraxdiibaa madoobaatay bixayaati rasuulilah eebbaweyne rasuulkiisa noloshii uu noolaa gudaheediibay madoobaatay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korki wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo waxbay madoobaatay fakharaja rasuulullah alla rasuulkii baa soo baxay sala allahu calayhi wasalama eebbaweyne korkii naxariisiyo nabadgelyaha ku badiyo ila almasjid masjidka ayuu aaday faqaama waa joogsaday fakabar salaad buu xirtay fasafa annaas dadkiina waa safteen wara-ahu gadaashiisa fawtara-a wuxuu rasuulku akhriyey rasuulullah eebbaweyne rasuulka sala allahu calayhi wasalama qiraa'atan akrin awiilatan dheer buu akriyey uma ka gadaal buu marlaba kabara kibaarto farakaco wuxuu rukuucay rukuucan buu rukuucay tawiilan dheer huwa rukuucdii laakiin adnaa waa ka gaabnaa ka yara min alqiraa'ati aluulaa muddadii la akrinayo muddo la eg lama rukuucsanay ee muddo waxoogaa ka gaaban ayaa la rukuucsanaa uma ka gadaal buu rafaca ra magaciisii koryeelay faqaal wuxuu nabiga yihi samica allaahu eebba weynaha ka aqbalo liman qofka xamidahu eebba weyne ku mahdiya rabbanaa yaa rabbana annaga rabbiga now walaka adiga rabbiga keligaada alxamdu mahadle goortuu sujuudi lahaa ma sujuudin uma qaawo waa taagnaaday faqtara'a waa akhriyey qiraatan tawiila qiro dheer buu mar labaad akhriyey iyo qirada labaadna xidnaa way ka waabsanayd min alqiraa'ati ilaa tii hore uma ka gadaal buu kabar haddana allaahu akbar yidhi farakaca rukuucan rukuucgu mar labaad rukuucay huwa rukuucii labaad xidnaa waa ka waabsana min arukuuci alawal rukuucii hore lama simay waxoogaabuu ka yara uma mar labaad buu qaala yidhi samica allaahu taqabal aqbalo liman qofka xamidahu raba weyna ku mahdiya rabbanaa yaa rabbana anaga rabbigana walaka adiga keligaaba alxamdu mahadidaylkeed le uma ka gadaal buu sajada uu sujuuday uma ka gadaal buu facala nabiga sameeyey fi rakcati lukhraa ragcaddii labaad wuxuu ku sameeyey misla daalik intaa uu ragcaddii hore ku sameeyey in lamida xata istakmal ilaa uu dhamaystiray markii labada ragcad la isku daro arbaca rakacaatin rakacaadkaa ruku yaalow waa kaa ku fasiray afar rukuuc oo ragcad la arkaaba labay lahay wa arbacu sajada ragcad la arkaba afar sujuudood bay lahay afar sujuudood laba ragcad ragcaddii la arkaba laba sujuudu sidaa marka nabigu uu sameeyey salaadii wanxalat shamsu qoraxdiina fayday wanjalat shamsu qoraxdiina faydantay qabla an yansarif intuusan rasuulka salaada ka bixin baa qoraxduu faydantay uma ka gadaal buu qaama nabiga joogsaday fakhataba annaas dadkii buu warweyn u jeediyey oo fa aknaa waa uu ammaanay rasuulku calallaahi eebba weyne korkii bimaa ammaan buu ku ammaanay wahuwa eebba ahluhu u galmo uma ka buu qaala nabiga yidhi sakigii markii la qabay iyo sidii marka la arki jiray ayuu nabiga anfinaya hadduu qoraaxi madoobaato amuu dayax madoobaado wax inay sheegayaan in nin weynaan doona dhashay ama nin weynaa dhintay waxyaalahaasay ka dhigaan markaasii baa nabigu la dagaalansana qala wuxuu yidhi ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayataani laba tusaale waaweyn oo ilaahay jiridiisa iyo awoodiisa iyo cilmigiisa iyo xikmadiisa laba ku tusinayso wey min aayaati illah waxyaalaha waaweyne eebba ku tusiya oy cirkiya dhulka ka mid yihiin habeenkiiyo maalinka ka mid yihiin wajacalna alleyla waannahaara aayatayn taasoo kaley ka mid yihiin wa min aayaatihi alleylu waannahaar washamsu waalqamar kolkaa waxyaalaha badan ee uunka eebbaa ee alla ku tusiya ayay labaduna ka yihiin casa rabbika adshaa uun idaylkii wajalla eebba weynaayo laa yaksifaani madoobaan maayaan limowti axadin dhimasho uu qof dhintay imi kasta qofka ha lahaado u madoobaan maayaan walaa lixayaatihi qof nool noloshii darteed u madoobaan maayaan faidaa ra-aytumuuhuma haddaad qoraxdiiyo dayixi oo madoobaadoo doorsoomay aragtaan fafsaxuu argagaca lisalaati tukashayn intaa qoraxdii weeye khusuufu lqamar fayaxa doorsoomidiisii waata asalaatu tukasho fii khusuufi alqamar dayaxa madoobaadkiisii la tukadaa ka salaati tukasho ayuu lamid yahay fii khusuufi shamsi qoraxda madoobaashadeeda loo tukado biqowlihi baa u daliila hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi faidaa raaytumuuhumaa faidaa ra-aytumuuhu haddaad aragta in labadii nuuraysa mid ahaan inuu madoobaado bedelmay fasda uga argagaxa lisalaati tukaso hayraha yeeshe ana bacda ahlilcilmi aqoon-yahanada qaarkood ra-a waxay la tahay ana salaata khusuufi ilqamar dayaxa madoobaadkiisa salaadiisii inay ka saa'iri nawaafil sunayaalka kale la tukanayaan lamid yihiin waa culamada barkeed u arka inta badanna waxay u arkaan inay qorxe madoobaadkii lamid tahay waxay ku kala duwan yihiin aan la arag tusallaa waa la tukanaya waa siday qoladan dambe la tahay afraadan qof qof baa loo tukanaya filbuyuuti aqalada gudahooda ayaa lagu tukanaya walmasaajidi masaajidana waa lagu tukanaya oo falaa yujmac la kulmi maayo fiiha dayax madoobaadka loo kulmi maayo wadaalika arrinkay ka qaateenna waxaa wey liannahu in dayax madoobaad loo kulmay qoraxdii sugnaatay lam yaqbud ma sugnaan ana rasuula allah eebba weyne rasuulka sala allahu calayhi wasalama eebba korkii naxariisiya nabadgelyaha ku badiyey jamaca naasa inuu dadkii kulmiyey dayax madoobaadkii tama sugnaan kamaa facala sidii nabigu yeelay fii kusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda gudihiisiisa haada sidaa ha ahaatoo culamada qaar hala ahaatee waalamru talada waasicun waa amar iska waasaca ee faman shaca qofka raba jamaca dadku ururinaya dayax madoobaadkii waman shaca qofka rabana salaamun fariidan gooninimu u tukanaya idilmadluumu waxa la goobayo la raadinaya waxawey an yafsaca almuslimuun muslimiintu inay argagaxaano lisalaati tukasho u argagaxaan hadday dhibka arkeen waducaa alla tugmo rijaalan wanisaa-an rag iyo haweenba inay eebba ku cararaan salaad iyo tuugmana ay eebba la hoos galaan liyakshifa allaahu inuu eebba faydo maa bihim waxaa ku sugan dadko labadii la iftiinsanayeen ee u waaweyneed adduunka ee dayixiyo qoracda ahay ayaa madoobaatay almaadatu araabicata cashra hadada afar iyo tobnaad fii salaati listisqaa salaadiisa ayay u maado tahay webiyaashu hadday guraan ceesha biyaha ka dhammaadaan cirka dhibic laga waayo kolkaa roobdoon ilaahbaa loo tukanaya salaad roobdoona ayaa la tukanaya almaadatu araabicata cashra madada afar iyo tobnaad fii salaati alistisqaa waraab dalabka salaadiisa gudaheedii bay u maado tahay xukmuhaa marka hore salaadan rowdoonka xukunkeeda waxa wey salaatulistisqa rowdoonka salaadiisii sunatun jid nabi uu nabigu bixiye sameeyey ilaa nabiga ku sina isagaa jidkaa faray waa jid nabi sunadaas waa mu-akadatu weliba waa la adkeeyey facalaha waxaa jidkan ama sunadan sameeyey rasuulullah ibaweyne rasuulka sala allahu naxariis allaha badiyo rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo wa aclanaha waanuu muujiyey finaasi dadka dhexdiisa ayuu muujiyey wakharaja nabigiibaa baxay lahaa salaadii roobdoonka ila almusalla meeshii lagu tukanayey ayuu u baxay qaala cabdullaahi bnu zayd saxaabigan jaliilkaa wuxuu yihi kharaja nabiyu nabigiibaa baxay sala allahu calayhi wasalama yastasqi isagoo ummadda u waraab dalbaya fatawajaha wuxuu foolka aadiyey ila alqibla qibladiibuu wejiga aadiyey waxawala wuxuu wareejiyey ridaahu go kole uma ka gadaal waa tafaaul ul abaarta inuu wareejiyo kulaylka markaa jira inuu wareejiyo qabow iyo roob iyo barwaaqa ku bedelo ayaa la samasaabinaya kolkaa go koruu wareejiyey uma ka gadaal buu salaadadkii tujiyey ragcatayni laba ragcad dahara uu dhawaaqay nabiga fiihimaa labada ragcad gudahooda bilqiraa'ati akrintuu akhriyey waa uu ku dhawaaqay laba macnaaha salaada roodoonka macnaheeda waxaw wahyo dalabu saqiyi waraab raadintiisa wey ilaahbaa waraabin uunka uu waraabiyo dadkiiyo dalkiiyo duunyada in eebba u waraabiyaa la raadinaya dalabu suqya waraab raadintii wey min allaahi eebba weyne xaggii laga raadiyo casa eebba ka adka uun inay wajalla eebba weynaaye lilbilaadi dalka ayaa loo waraab raadinaya walcibaadi addoommahana waa loo waraab raadinaya bisalaati tukashadaa la tukanayo waa waraabka lagu raadinaya wa ducaai eebba barin ayaa lagu waraab raadinaya walistikfaar dembi dhaaf dalbi istisquuna waa sidii oo kale iyaduna waqtigii ciiddaa lagu hagaajinaya oo qoraxda soo bixideeda baa roobdoonkii la tukanayo waqtuhaa roobdoonka salaadiisa waqtigeeda waqtu salaati alciidi ciidda salaadeeda waqtigeedii wey qorax soo baxa wey daliilkeediina waa kana liqowli caaisha umuna caaisha hadalkeedii ayaa u daliila radiyallaahu eebbaweyne ha raalli noqdo ahanahaa umuna caaisha xaggeed waxay tiri kharaja waxaa soo baxay ilaya salaadii roobdoonka rasuulullah rabaweyne rasuulkiiba u soo baxay sala allahu calayhi wasalama rabaweyne korkii naxariisiyo nabadgelye rasuulkaa ku badiyo xiina badaa markuu muuqday xaajibu samsi qoraxda geeskeedow ayuu nabiga u soo baxay hayraha yeeshee anahaa salaadii roobdoonka tufcalu waa la samayn karaa fii kulli waqtin aan kuma koobno mar la arkaa la samayn karaa maa awqaatil karaaha karaahada waktigeedii wixii kasoo haray awqaatil karaaho nuhiya la diiday xani salaati tukaso iyaa gudaheeda inagu waxaynu ku xambaarnay waa sunnada mudlaqa ama tanoo kale hadday tahay roobdo ama madooba hadday tahay kuma xirna wakti ay reeban tahay lama arko waa salaad sabab leh ee salaadan sabab lahayn eeska nafli mudlaqa ayaa shantii waqti waa ra'yi bacdi lculamaa shaaficiyadaas dhaqa afar ma yustaxabu qablaha salaadan roobdoonka intaan la tukan maxaa la samaynaya xoogaa hordhacay leeda arar gabanee loo soo maro oo intaan iyada la samayn la samaynayo ayaa tana maa yustaxabu wixii la ammaanay qablaha salaada yustaxabu waxaa la jeclaysay an yuclan an yuclin inuu muujiyo anhaa salaada roobtoonka alimaamu reeraha markaa roob doonaya ninka hogaamiyaha u ah ninkaasaa ku dhawaaqaya oo wuxuu leeyahay maalin fulaan ayaa la tukanayaa salaadii roobtoonka ahay yustaxabu waxaa la ammaanay an yuclina inuu ku dhawaaqo anhaa salaada roobteenka waxaa diirka ka qaadaya oo alimaamu hogaamiyaha wuxuuna ku dhawaaqaya qabla mawcidiha maalinta la tukanayo ka hor biayaamin maalmo laba iyo saddex ka hor wuu ku dhawaaqaya iyadoo lagu talagashan yahayna waa yadcuwa annaas dadka waa inuu ugu yeero ninka imaamka u ah ilaa tawbati eebba u noqod min almacaasi gafka iyo gardarada la geysanayo eebba in looga hoydo oo la waalkhuruuju bixid min almadaalil gardarooyinka la geystayna waa in laga baxo qofkay wax ka maqnaayeen wixii si loo celiyo waa ila siya maalmaha ka horeeya warbal hala soomuu leeyahay wasadaqa deeqbixin ayuu dadka ugu yeerayaa wa tarkilmushaaxan mushaaxanada waa aqal colaada iyo uurxumada ha layska cafiyo ha heshiiyo tarkilmushaaxin kolka mushaxanadiiyo uurxumada waxaa in laga tago sababku u yeelaya waa maxay liana almacaasi xaasin bal la caasiyo ayaaba sababu ljadbi abaarta dhacday u sababa kamaa ana ataacaat eebba warkiisa loo hogaansamo sababu lkhayra wanaag wanaagyaalbay u sabab tahay iyo walbarakaat iyadoo cirkiiyo dhulka labadaba khayr ka yimaado wasadaqa allahu fii qowlihi walow anahum aqaamuu tawraata walinjiil wamaa unzila ilayhim min rabbihim la akaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim kamaa qaala casa min qaa'il waan low istaqaamuu calaa ariiqa la asqaynaahum maan qadaqa haddii dadku toosnaan lahaa abaari ma dhacdeen laakiin marka gafku bato gardarradiiyo gaalnimada xaqdarradiiyo dulmiga isku istaagiyo xasuuqa dhaca iyo biiliqadiyo kufsiga waxaa markay bataan si roob ka iman maayo dhulna cunto ka iman mayso dad iyo dunyo halis baa la gelaya ka gadana waa la marina idan sababkiibuu la dagaalamaya oo leeyahay asbaabtii waxaan keentay wixii in laga faracso laga xalaaloobo wey kolka daacadii khayrka soo jiidi lahaydna in lagu dadaalo wey shan waxaa weeyaan sifatuhaa salaada roobdoonkasee loo tukada an yakhruja alimaamu ninkii imaamaha inuu soo baxo markii mawcidkii la gaaray maalmo ka horna wuu gaariyey maalmo ka hor ayuu dadka gaarsiiyey oo uu ku wargeliyey iyaad baa markaa loo yahay maalintii mawcidkii la gaaray an yakhruja alimaamu imaamka inuu baxow wannaasu dadkuna xaggee la aadaya ila almusalla goobtiiyo golaha lagu tukanayo baa la aadaya qof ayuu salli imaamka waa tujinaya bihim dadka rakcatayn laba ragcad buu tujinayaa yukabir hadduu doono waa allaahu akbar sanaya inshaaa hadduu rabo fii ulaa ragcadda hore sabcan toddoba goor buu allaahu akbar leeyahay wa fii haaniya ragcadda labaad hadduu doono khamisan shan goor buu allaahu akbar leeyahay ka salaati ilciid sida ciidda loo tukanayay si lamida wey wayaqra' ka isagoo galala kor u dhigaya sabix isma rabbika lacala suuradaasu bacda alfaatixa faatixada dabadeed akrinaya wafi taaniya ragcadda labaadna bilkhaashiya hal ataaka xadiisu lkhaashiya buu faatixa kadib akrinaya uma ka gadaalbu yastaqbilu nnaas dadka ka horjeedsanaya wayakhub wuxuu akrinaya khudbatan warbuu dadka ujeedinaya oo yugsiru badiyo fiiha khudbada gudaheeda min alistikfaar istikfaartuu ku badinaya oo ilaa sagaal goor buu korka horeba istikfaarta xidhiirinaya uma yadcuu kolkaasuu alla baryaya wannaasu dadkuna yu-aminuun aamiin bay oranayaan uma ka gadaalbu yastaqbilu lqibla qiblada wejiga aadinaya fayuxawil ridaahu wiisii koruu wareejinaya fayajcal wuxuu yeelaya habkuu u wareejin wey maa cala alyamiin go-a daraftiisii dhinaca midiga fuushay cala alyasaar dhinacii bidixuu yeelayaa wamaa cala alyasaar darafkii go-e dhinaca bidixa fuushayna cala alyamiin dhinacii midiguu yeelaya darafkii hoose kor buu soo marinaya wa yuxawilu nnaasu dadkuna waa wareejinayaan ardiyatahum kooyaalkooda kore uma ka gadaalbu yadcuuna gidigooda la baryayaan saacatan in doona baa eebba la tuugayaa fayansarifuun ka gadaal waa laabanayaan daliilkeedii waa kana wadaalika sidaa aynu sharacnay bixowli abii hurayra saxaabigii jaliilka ah hadalkiisi baa u daliila radia allaahu eebba weyne raalliha noqdo anuu abuu hurayra xaggii uu yihi kharaja nabiyullah eebba weyne nabigii bax sala allahu calayhi wasalama yastasqi isagoo dadka u wasallaa waa uu natijiyey inaa anaga asxaabta ragcatayni laba ragcad ayuu natijiyey ilaa aadaani aadaan la-aan buu natijiyey walaa iqaama iqaama la-aan buu natijiyey uma ka gadaalna khadabana warweyn buu noo jeediyey wadaca allaha ilaah buu nabiga tuugay waxawala wajahu wejigiisii buu u jeediyey qiblada dhankeeda raafican isagoo kor yadayhi labadiisa gacmood uma ka gadaalbu ballaba ridaahu ku-isii kore gadiyey oo fajacalal aymana waa darafkiisii midige calal aysar dhinacii bidixa nabigu ku yeelay wal aysar dhinacii bidixana calal ayman dhinacii midigu yeelay ducooyin badan bay leedahay kolkaa ducooyinkii badnaa qaarkood buu sheekhu soo arooriyey bacdamaa shay qaarkii warada soo aroorayo min alfaadi ducaa ducada lagu alla baryayo marka la roog doonayo erayadeeda qaarkeed fiihaa filistisqaa waatana kuwiya waxaa la wariyey annahu nabiga sala allahu calayhi wasalama eebba korkiisa naxariisee nabadgelyaha ku badiya inuu kaana nabiga ahaan jiray ida stasqa hadduu nabiga roob dalbaayo qaala wuxuu oran jiray allaahuma asqinaa kaytan muqiitan ayuu oran jiray allaahuma ya allah eebba weyne asqinaa na waraabi raysan roob raysku roob wey marka roob magacaan lagu magacaabayana waa marka kulayl iyo baahi ka horeyso isagoo aada loogu mintamiiqan yahay oo loo goomoon yahay roobka hadduu doo rays baa la oranaya laakiin haddii iska doo isagoo awalba la dhaqna matar baa la oranaya kolka cibaaradan rays la cabiray baahidii loo gaday iyo sida loogu cadho oo dadkii adduunyadiiyo dalkuba ay roobka ugu fiicnaadeen markaa kays baa magaciisa la yihaa allaahuma ya allah eebbaweynow asqinaa nawaraabi kaysan roob gargaaro muqiisan ummadda u gargaaro mari-an hunguri marle mari-an hunguri marle oo maxmuudulcaaqiba awe xiriirkiisa la mahdiyo dad iyo dal iyo dunyabay ka faaidaysaan far iyo beerba ku dhaqmaan mariican daaqle hadadan dhir iyo waaweyn mujallilan geedaha caleema ku rara caaman guud ahaaneed oo dalkao dhan wada gaara aan cidna oo manaanin dabaqan dhul idaynkii daboola saxan aada u suba daa'iman joogta ooyinkii soo arooray taa ka mid wey tanna waa ka mid allaahuma yaa allah eebba weynow asqinaana waraabi alrays soob weynood noo gargaara walaa tajcalna ebow hanaga yeelin min alqaanidiin naxariistaada waasaca kuwa ka guusa allow hanaga yeelin tanna ka mid wey waa warbixintan dhibka jira eebba loo sheegaya isagoo addoommadiiyo uunkada ka og allaahuma yaa allah eebba weynow bilcibaadi addoommada waxaa haysa walbilaadi dhulka waxaa haysa waalbahaa naflihii iyo xoolihii waxaa haysa waalkhalqi uunkaad uuntay ideelkii dadiyo dunyada nafla ideelkii waxaa haysa min alla'waa'i dhibaatooyin iyo waljahdi abaar iyo wadankii cariiri ma waxbaa haysa anan laa naskuuhu waxaasi u sheegaynin ilaa ilayka adiga eebba amaahaane idan u sheegaynoo kale ma jirto sababku way iska adyahay adigunbaa ka qaban kara adigaana anaguba aan galabsanno hase yeeshee adaa keenay adigaana qaadi kara idan waxaana haysta cid kale u sheegi mayne adaanu kuu sheegnay waryaab lowey ikhlaas iyo tawxiid isbihinbihin iyo gondoqabsi noocii u dambeeyey allaahuma ya allah eebbaweynow bilcibaadi addoomaha waxa ku sugan iyo walbilaadi dalka walbahaa-imi xoolaha walkhalqi unka min allaah waa i dhibaato iyo waljahdi abaar iyo wadaankii cayiri ma dhib baa ku sugan anan laa nadkuuhu dhibkii u sheegaynin ilaa ilayka adiga maahaane kana ka mid wey allaahuma ya allah eebba weynow ambit noo dhali lanaa anaga asarca beerta waadig allow darari lanaa anaga alarca xoolaha dhulka allow beerta nooga soo bixi ilaeebaa maa taxdusuun antum tasracuunahu am nanu zaaricuun waadir lana darca xoolihii candhadana allow noo dareeriy xooluhu hadday baagiyo biyo helaan waa dararaaya waa asqinaa allowna waraabi min barakaati sama samada khayrka ku daacsan allow naga waraabi wa ambit lana allow noo dhali min barakaati alardi dhulka khayrka ku jira annaa xagganaga aljahda abaarta walbuuca baahida walcura curya dhar la-aan allow aradka iyo baahida iyo abaarta naga dhaar wakshif allowfay annaa xagganaga min albala balada mahaysata maa allow naga fay usan laa yagshifuhu faydiba karin kayruka adiga wax kaa soo haray oo faydi kale uusan jirin mid kaleetana allaahuma yaa allah inaa anaga nastakfiruka dembi dhaaf baanu kaa barinay dhibkan waxaa keenay baa dembigii aanu gallay horta dembiga naga dhaaf ka gadaal baa dacwada naga aqbali doonta allaahuma yaa allah eebba weyno inaa anaga nastakfiruka waa kaa dembi dhaaf barinay maxaa jira inaka adiga eebbaa kunta waxaad ahaatay axad kale ma jire hafaaran alla dembi dhaafid badan oo wax dembi dhaafa un adiga ahayn male gebgebka masiixiga iyo kaniisada hayaan sukuukulgufraan qur-aanka dembi dhaafkee la bixinayo waxaa ka jiraan ma aha waman yakfiru dunuub ila allah laga yaaba inay arintii kasoo galgalato gaalada ay muslimiinta kusoo galgalato wadaada yihaahdaan waa lagu dembi dhaafayo waxaasi aswaragala maaha allaahuma ya allah eebba weyno inaa anaga nastakfiruka dembi dhaafid baanu kaa barinay fa inaka adiga kunta ahaaday hafaaran alla dembi dhaafid badan ee fa arsil allow dir oo siida asamaa irka calaynaa korkanaga ku siida roobkii baa la sheegayaa midraaran iyaday samadu dararaysa allaahuma ya allah eebbaweynow asqid alloo waraabi cibaadaka addoommadaada wa bahaa-imaka mujaahidiinta allow roobkaaga fidi addoomahaaga ku fidi waaxyi baladaka almayid magaaladan abaarowday allow noole magaalada geeriyeeda iyo nolosheeda abaarta iyo aaranka wey wasadaqa allaahu fii qowlihi waaayatu lahum alardu almaytatu axyaynaaha wa akhrajnaa minhaa xabban faminu yaakulu kolkaa dhul qoyan oo waraab iyo daaq iyo barwaaqale wuxuu noqonayaa dhul laga waayo qoyaana dhulku waa dhintay waayatu lahum alardu lmaytatu axyaynaaha waakhrajnaa minha xabban faminhu yaakuluun kiibaa markaa eebbe laga baryay allaahuma yaa allah eebba weyno asqi cibaadaka addoommahaaga waraabi wa bahaa-imaka xoolaha naflaha waraabi wasur raxmataka allow naxariistaada baahi waxyi beledaka almayid magaaladan dhimatayna allow noole kamaa ruwiya sida loo wariyey annahu suubanaa sala allahu calayhi wasalam eebba weyne nabiga naxariisiya nabadgelyo korkiisa ha ku badiyo kaana nabiga wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yiraaha cinda almatar roobkii eebba laga tugay markuu yimaad wuxuu odhan jiray allaahumma ilba weynow suqyaa raxma naxariis waraabkeed ka yeel walaa suqyaa cadaab ilaa roobka naftiisa baa inta laysku geysiiyo oo biyaha talada laga badiyo oo dabayl iyo duufaan lagu diro macnaa isu bedelay kolkaasaa dadiyo biyo buu cadaab buu markaa noqday ama dhulku duminaya ama danab iyo jac iyo hanqar iyo masiibaa lagu daraya markuu da-ayo nabiga oran jiray allow kankii naxariista ee aan dhib lahayn ee dal iyo dal iyo duunyo waraabinayay allow kii ka dhig ee kii wax gabagedinayey ha ka dhigin allaahuma ya allah eebbo weyno suqyaa raxma naxariis waraabkeed baanu ku warsamay walaa suqya cadaab cadaab waraabkii ha ka dhigin walaa balaa mid beliya baafiya cudru la socdana alla waa ka dhigin walaa hadmin mid guryaha iyo geedaha dumiya alla waa ka dhigin walaa karqin mid maaseeya uunka oo hafiya alla waa ka dhigin goortuu roobku bataana nabiga meelaha loo baahan yahay ee ka baxo iyo buuraha dushood ayuu ugu duxan jiray allaahumma ya allah eebbaweynow cala diraab haraha gaagaaban dhambaxyada iyo riiraxyada gaagaaban allow korkooda noo yeel wa manaabiti shajar meeshay geeduhu ka baxaan goorta la adkaysan waayana allow dheeranana ka qaado gaarkanaa ku wareejin waran jiray allaahuma ya allah eebbaweynow xawaalayna roobka gaararka naga yeel walaa calayna korka naga ha fasalkii sagaalaad wuxuu galay kii sideeaad baa dhammaaday fii axkaami iljinaaza salaada meydka lagu tukanayo xugumyaalkeeda gudahood ayuu u fasal yahay wa fiihi waxaa ku jirta halaathu mawaa maadooyin saddexa almaadatu aluula maadada hore waxaa wey fimaa yambaqii waxaa habboon in la sameeyo min laduni ilmarad xanuunka marka qofka lagu arkay laga bilaabo ila alwafaa geerida laga gaaro waxyaalaha in la sameeyo habow kan waxa weeye wujuubu sabri xanuun baa yimid sabar baa lagu toosinaya oo xanuunka waa lagu sabraya yembagii waxaa haboon lilmuslim qofka muslima idaa nazala haddii uu ku dego qofka muslimkaa bihi isaga durun dhib an yasbir inuu adkaysto oo falaa yatasahad sidee dhib iigu yimid inuusan u argagax inuusan muujinin id amara allaahu eebbaweynaa faray wa rasuuluhu rasuulkiina waa faray dadka bisabri adkaysi iyo dulqaad bikayri maa aaya halaaya dhinka badan baa safarka laysku faray iyo wa xadiidin in xadiidka badan kayraha yeeshe anahu arrinka wuxuu yahay laa ba-sa inaan dhibi ku jirin an yaquula almariid kan xanuunsanaya inuu yihaa seetay haddii la yihaa idaa su-ila haddii la weydiiyo can xaalihi arrintuu ku sugan yahay inii mariidun waa xanuunsanaya ama waa bukaa inuu yihaa dhibi kuma jira haddii la weydiiyo aw bialamuun xanuun baa igu sugan isagoo ku darayo alxamdu lilah xanuunkaasna ee baan ku mahadinayaayo kolba ilaahay weynaayo waa xitaa ii keenay eebba calaa kulli la arka kulligeed waxa weeye xanuun yimid istixbaabu tadaawi isdaweyn ayaa la jeclaystay yustaxabu lilmuslim qofka muslima waxaa loo jeclaystay almariid ee dhuka xanuunsanaya atadaawi inuu isdaweeyo biladwiya dawayaal buu isku daweynaya almubax dawada diintu ogoshahay ayuu isku daweynaya waxaa daliilkeedii ah xadiidkan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama kuu nabiga yihi ina allaha eebbaweyne lam yansil ma uusan dejin daa-an cudur ilaa hadduu dejiyey anzala lahu cudurkii wuxuu usoo dejiyey shifaan caafimaad ee fatadaawo waris daweeya cudurkaas ku dhowranino kayra ha yeeshe annahu arrinka wuxuu yahay laa yajuusu inuusan banaanayn atadaawi in laysku daweeyo bilmuxaram waxaan diintu in laysku dhaweeyaa maya haddii xalaal la heli karow laakiin nafyi hadday timaado waa ogey nafyi hadday timaado qur-aanka kariimka wuxuu cadeeyey in baktiga la cuni karo oo nafta laga ceshan karo sidoo kale ayaa fuqahaduna ogoshahay haddii daabid in dakhtara aqoon-yahana aliya rasuul rumeeyey hadduu yihaah qofka kan xanuunkiisa waxaa u dawaa waxaa noocaas oo kalea kolka waa ra-y khilaaf bayna alculamaa masaladatan hayra anahu hayasha laa yajuusu ma banaana atadaawi isku daweyn bilmuxaram laysku daweeyo kalkhamri khamre in laysku daweeyo oo khamrada cudur oo dhan bay u waayeel tahay caafimaad khamre ku jiraa male haddii caafimaad khamre ku jiro labada xarimeen oo waxdan inoogu jirto maslaxa adduun ha noqoto mid aakhirasa ha noqotee dambaan ku jirin kalkhamri oo kale walkhisiiri doofaar dawaa ku jirtaa lama arko banaxwihima wixii khamriya doofaar lamida ee baxrimay dawa kuma jirto daliilkeedii waa kan min qowli rasuul rasuulka hadalkiisii baa u daliil sala allahu calayhi wasalama eebba weyne rasuulka korkii naxariisiyo nabadgelyaha ku badiyo uu yihi in allaha eebba lam yajcal ma uusan idinka addoommadaa caafimaadkiinii fiimaa wax gudihii maba uusan yeelin uxarama eebba xarimay calaykum korkiina oo haddii caafimaadii ku jiro lamaba xarimeen saddex waxaa weye jawaazulistirqa in wax laysku tufaa inay banaanta oo qur-aanka laysku daweeyo waa banaan tahay jawaazulistirqa isku daweyn qur-aan waa banaan tahay yajiizu waxaa u banaan lilmuslimi qofka muslima alistirqa isku daweyn bilaayaati la isku daweeyo alqur'aaniya ee qur-aanka loo nisbeeyey waalabciya ducayaa la isku daweeyo annabawiya nabiga loo nisbeeyey waalkalaam hadal la isku daweeyo aayib hadalka wanaagsan naftiisu dawoowa liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha uu nebiga yidhi laa baasa dhibi kuma jiro birruqa in qur-aan laysku daweeyo maa lam yakun hadduusan waxaa laysku daweyn lahayn fiihi gudihiisa shirkun a eebiya keyrkii laysla wadaajin hadduusan ahayn waxyaalaha baktiga la sameeyo kolka qur-aan khaalisa nabiguba calayhi salaatu wasalaam habeen iyo maalin hurdo markuu damco ee uu gogosha u holado ayuu gacmaha isu qaban jiray markaasuu ku akrin jiray qul huwa allaahu axad allahu samad aqul acuudu birabi lfalaq aqul acuudu birabina korkiisuu marmarin jiray faatixada qaniyaa laysaga daweeyey aayatulkursiga meesi lagu ariyo shaydaan ma yimaad baa la yiri idan in qur-aan laysku daweeyo shirkii lagu darama laakiin qur-aanka markii kheyrkii lagu khaldo lama ogo afar waxaa weeye samayn iyo cazaamaha iyo tamaan makaraan waxa weeye niman baa jira xaalaqaato la yihi kolkaa waxaa u xiran naga gabana oo saddex gees koriyo geeda ugu jira waxay leeyihiin waxay bale sawo ka tahay sharkiga waxaasoo dhan bay ka tahay haddii kale waa shakli qardhaas oo kale laakiin qardhaaskii maxaa ku qoran simadali wax baa ku qoran xasaa-intiina waa qodob qodob waa taqaanaan ama duna maxarig baa lagu xiraaya markaasaa wax lagu qaqabanaya inay arrimaha banaaneen buu shiikhu u guntay cinwaankan taxriimu tamaa waxyaalaha la guguntae la axirto iyo walcasaa'im qodobyaalkii yaxrumu waxaa xaaraama taxalliqu tamaai tamiimayaal in la xirto qodobyo iyo makaraan wa isticmaalu lcasaa'im in la isticmaalo oo yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslima uma banaana hayaalera inuu ku dhejiyo naftiisa tamiimatan wax madax jini iyo geedageeda ku jiraan ee maga eebe iyo diini ayaan ku aaliy biqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelyo allah ku badiyo uu yihi man xalaqa ninka naftiisa ahalkiisa ku xira tamiimatan makaraan iyo waxbaas aan diini ku olin faqad ashrak ilaah iyo keyrkiibuu wadaajiyey ama geed ha noqdo ama wax la akriya ha noqdo waxaan meesha ku jira aabaa-idi iyo shimbiro qolfahood iyo waxaa meeshii gelina faqaada ashraad waxaa kan meesha la geliyey ee caafimaadka la uskiyey ee xaqii eebal laga qeybgeliyey halkaasuu shirkiga ka soo baxay wa qowlii nabiga hadalkiisiina waa udali sala allahu alis allaha badiyo aleyhi qofka ma karaan xirka falaa atamalaahu lahu ilah uma dhamaystiro inkaan nabi wey waman callaqa wadacatan wadacadna tamiimay ka agdhow yahay qofka waxaa xirta falaa wadaca allaahu lahu allama badbaadiye wa qowlihi nabiga hadal sala allahu calayhi wasalama lilladii nin ku abtara nabiga arkay calaa yadihi gacantiisa wuxuu ku arkay xalaqatan sijin buu ku arkay min sufrina daartan kuwa maaxirka oo yidhaahda meelahan i xanuun bay daba ka tahy maar baa la xiranaya kolka maar ayaa la xirtay ama ishay u roon tahay ama qurun baa la sheegay waxay u roon tahay lama arkeen waa maar keliya jirkay wasakhaysa kolkaasaa nabiga markuu ku arkay yidhi wayxakamaa haadihi war guul daraysa waa maxa waxaan gacantaada ku xiran qaalatii baa yidhi min alwaahina gacantaa yar baktiday oo isjilciday ayaan ku xiray maarta oo waxay maarta u roon tahay xanta hadday ku dabacdo ama ku baktido nabiga waa diiday taale wuxuu yihi indiha wartuur maarta aada gacanta gashatay jijinta sidii haweenkii fa inahaa maarti laa tasiiduka ilaa wahnan waxaan tabarxumo ahayn kuu ziyaadin mayso intaa nabiga canaantii waa sii dhaafiyey wuxuu ninkii ku yihi fa inaka adiga low mutta mutana waa la yihaa haddaad dhimato wahiya iyadoo maarta xun calayka ay korkaaga fuusho ma aflaxta abadan berigaa liibaani mayska shan bacdu maakii qaarkii kaanuu nabiga ahaan jiray yastashfii bihi sala allahu calayhi wasalam kolka wixii nabiga ka sugnaaday ee uu isku daweyn jiray ama wax ku daweyn jiray kaana arag kolka isagii baa laguu sheegaya iyadaa dhabde naftaadana ku dawe ummaddana ku dawe wixii waxaan kaloo jaahiliga ee abraha iyo jaahiliinta iyo kitaab gaablayo wadaana danka bax shay waxaa wey bacdu maakii qaarkii uu kaana nabigaa ah yastashfii bihi mid ku caafimaad dalba sala allahu calayhi wasalama kaana nabigu wuxuu ahaa caleyhi korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo ha aatee yadacu yadahu gacantiisuu kor saari jiray ashariifa ee qiimiga badnayd cala almarid qofka xanuunsanaya korkii buu gacanta saari jiray wayaquul wuxuu oran jiray allaahumma raba annaas adhib ilba'sa ishfi anta shaafi laa shifaaa ilaa shifaauka shifaaan laa yuqaadiru saqaman waxaadan qiimigeeda arka allaahuma yaa allah meeshuu ka bilaabay arag eebbaweyno raba annaasi yaa raba annaas dad idaylkii allaha abuurtee leh ee maamulow adhib ilba'sa dhibka qofkan haya allow allow qofka xanuunsanaya caafi anta adiga eebaa keliya baa shaafi wax caafiye laa shifaa caafimaadba ma jiro ilaa shifaauka adiga eebba weynaa kaad keenta maahaane ku kale ma jiro ee waxaad qofkan caafisaa shifaan caafimaad an laa yuqaadiru ka tegin saqaman xanuun watadawadii nabiga dhab ha la yihaah ereygaa yar waa sadar iyo wax yar waqaal shakaa u sheegtay ilayhi nabiga wajaxan xanuun wuxuu ku yidhi dacyadaka adiga gacantaada korsaar cala aladii meeshii korkeeda ya'lamu xanuunsanaya min jasadika jirkaaga ka mida waqulle bismi illaahi halaasan waqul sabca mara acuudu bicizati illah wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadid imaamu muslim baa wariyey kobta ku xanuunsan gacanta ku qabo bismi illaah bismi bismi illaah saddex goor ku celi acuudu bicizati illaah wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir tanna toddoba goor ku celi fa qaala nabiga wuxuu yihi liladii ninkii shakaa ileyhi u sheegtay waja-an xanuun wayadaka gacantaada dulsaar cala aladii meel korkeed yaalan xanuunsanaya min jasadika jirkaaga kamida waqulle bismi illaah eeba magicii salaatan saddex goor ku nar waqul waxaad tidhaahdaa sabca maraad acuudu bicisatillah eebbaweyne sharafti ayaan magan galay wa qudratihi awoodiisa dhammaystiran baan magan galay min shari ma kii sharti baan ka magan galay ajidu aan helayo wa uxaadir aan ka digtoonahay kamaa rawaa muslimun siduu imaam muslim u wariyay aydan ana nabiya